taa ka mid u saaxiib ah inaad noqoto xagga cilmiga iska ilaali waa maxay marka abashibri muxuu ujeedaa faqad qiila waxaa la yidhi yani cilmiga wuxuu u qeybiyey saddex qaybood marka hal qayboo ka mid ah inaad ku gaabsato iska ilaali adigoo heli karo inaad cilmigii hore u socoto faqad qiila waxaa la yiri buu yiri hore loo sheegay alcilmu alaaatu ashbaari cilmigu waa saddex taako man dakhala fi shibri alawali taakada hore qofkii dhex galaaye takabara waa uu kibraa markuu qofku cilmiga bilaabo oo hal meel saddex meeloodkii hal meel uu cilmiga ka gaaro kaannahu wuxuu la mid noqonaya nin caalimi inuu yahay isku arkaya marka saa darteed ayuu kibraayaa dadku inaysan waxaqoonin buu qaadanay marka kaa oo qaybta hore markuu galo ku kibraahi oo kale ha la mid noqonin kaasaa saaxibu shubrin la yidhaahdaay iska ilaali maxaa yeele cilmiga qofka inuu tawaaduc iyo khayr iyo inuu jaahil yahay iyo usii ziyaadiyaal raba qofka wuxuu yidhi waman dakala fi shibri aani taakada labaad qofkii galana tawaadaca waa isdhuldhigaa dhulku isdhigaa tawaaduc buu la yimaada kibirkii lama yimaadee cilmigiibaa intoy yani maarata qalbigiisa galo ayuu wuxuu garta xaqaa'iq badan buu garanayaa markaasuu tawaaduc la imaanaya waman dakhala fi shibri aalii taakada saddexaad qofkii galana calima anahu maa yaclamu calima wuxuu ogaani annahu maa yaclam inuusan waxbaba garanaynin oo jaahil ayuu garanaya saasuu ogaanaya maxaa yeelay yani qofka wuxuu og yahay cilmigu inuusan xad lahayn wa fowqa kulli dii cilmin caliimun bal ilaahay nabiyulaahi maxamed inuu oo allaah ou samada uga soo waxyoonayey oo nebigu uu ahaa yani alladii yatiihi lwaxyu min asamaa ayuu rabbi leeyahay waqul rabbi sidnii cilma allah yu cilmi ii ziyaada dheh baa la leeyahay yani qof ilaahay u waxyoonaya cilmi ka dhiman ma jirin markaas haddana ziyaadat alcilmi inuu weydiisto ayaa maaragtay allah uu amray weeyaan sidaa darteed shiikha nasiixada uuna siinayahay waxa weeyaan in qofka uusan cilmigiisa yarka ah uusan ku kibrin uusan ku qooqin cilmigaagu inuu tawaaducna kuu siyaadiyo inaad jaahil tahayna markaad cilmi korsataba wax badan inay ka maqan yihiin inaad ogaato ayaa la rabaa weeyaan sidaas inuu ku kordhiyo baa la rabaa weeyaan التصدر قبل تأهل التصدر waa hormari sadaara sadaarat as-saf la fariisto oo kale ayaa la yiraahdaa qofka oo hormaro qabla taahuli intuusan cilmiga ahal u noqonin qabla an yakuna ahlan lil ilmi hor inuu majaalista meesheeda hore fadhiisto yacni loo jeedo isaga oonan cilmigii tamakunin oo macrifo aan lahayn inuu durbadiiba fatwo iyo jawaab iyo yacni maaragtay uu halkaa u galo arrintaasna maxaadiirtii ka mid tahay yani taas weeyaan isagoona bislaan oo aanan cilmigii tamakunin ayuu wuxuu bilaabayaa inuu ama jawaabo masaa'il khatiir ka ah jawaabo ayay imaanayso maaragtay marka aafaadka cilmigu leeyahay ka mid tahay oo sheekhu kaaga digayo way wuxuu leeyahay sheekhu raximahullahu ihdar at-tasaddur qabla ta'ahul ihdar ka digtoono ayuha talib at-tasaddur hormarka oo aad yaani meel aadan gaarin cilmi aadan lahayn jawaabteeda inaad maarata darajo aad lahayn inaad isfariisiso iska ilaali qabla taahuli intaadan ahal u noqonin oodan bislaan oodan cilmigii tamakunin degdega aad iskaga ilaali buu yiri maxaa yeelay fa huwa tasadurkii oo qabla taahul la sameeyo adan ahal noqonin aad hore u hore u dhaqaaqdo aafatun fil ilmi wal amali wa balaayo wa aafo xagga cilmiga iyo xagga camalkaba labadaba aafay ku tahay wey sidaa darteed yani sheekh ibnu cuaymiin raxmatullaahi calayhi markuu hadalka uu sharxayo hadallo aad qiimo badan buu sheegaa wey intaana sheekh ibnu cuaymiin tiisa aanan gelin shiikhi tiisa aan dhammayn wuxuu yidhi midda koobaad fa huwa aafatun fi lcilmi waalcamal mar haddayba aad yani iscijaabiso oo iscajabiso oo darajo aadan lahayn aad isfariisiso waa aafo cilmigii ma baranaysid maxaa yeele cilmigiiba inaad ka kaaftoonto baad isku haysataa inaad ku camal fashal iska badaaba waqad qiila waxaa la yidhi man tasaddara qabla awaanihi faqad tasaddaa lihawaanihi man tasaddara qofkii hor maro oo hor dhacaahi qabla awaanihi waqtigiisii ka hor yani qabla waqtihi wey intuusan ahal cilmigii u noqonin ka hor qofka yani maaragtay hormaraahi faqad tasadaa qofkaas wuxuu u banbaxay lihawaanihi yani ihaanadiisii iyo inuu isdulleeyo dulligiisiibuu u hormaray baa la yidhaahdaa maxaa yeele wuxuusan cilmi u lahayn ayuu sheegtay weeyaan marka wuxuu leeyahay atasaduru qabla taahul sheekh ibnu cuthaymiin oo kale dhowr baa ka dhalanaysa buu waxaa ka dhalanaya markuu qofku mansilo uusan gaarin oo isgaarsiiyo meel uusan lahayn oo isbariisiyo kow waxaa ka dhalanaya alawalu icjaabuhu binafsihi inuu naftiisa iscajabiyo oo isla yaabgeliyo oo u arko xayu tasadara fa huwa yaraa nafsahu calam alaclaam dadka kun ugu cilmiga badan inuu yahay ayuuba durbadiiba isku arkayaa buu leeyay طلبات أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته بالأمور يعني تهاوحي تسيسا التصدر قبل تأهلك وحي دليل أوتهاي أي تسي قفكاسي إنوسا يعني فقهنا أوسا لهين ودين تنقرن معرفة الأمور إنوسا أقول ولذلك وحوليه وإذا الناس رأوه متصدرا أوردوه عليه من المسائل ما يبين عواره hadday dadku arkaan in uu ninkan wakhtigiisa ka soo hormaray darajo uusan lahayn oo isgeynayo dadkii dadku wada juhaal ma aha markay arkaan inuu mutasadir yahay waxaa waye masaa'il uusan ka bixi karin oo ceebaynayso ayay hordhigayaan ay ka hor keenayaan wey markaasuu meesha ku fadeexoobi midda saddexaad wuxuu leeyahy ahaaliu innahu idaa tasadara qabla an yata'ahala intuusan ahal noqonin ka hor uu hor dhaco lazimahu an yaquula cala allaahi maa laa yaclam waxaa ka laasimayo inuu ilaahay ku been abuurto alqowlu cala allah inuu sameeyo arrinta sida haalibkana waa sidaa weeyaan qofka markuusan darajo usan gaarin ou isgaarsiiyo inuu ilaahay ku been abuuranayo baciid maaha maxaa yeelay marka horeba yacni ma ahayn maqsad saxiixa ma lahayn midda afraad وحويه أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره وإن كان معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل في العلم يعني وحوليه انت بدن إنسانك مركو تصدر سمايه oo darajo u san lahayn oo isgaarsiiyay xaq ma aqbal inta kale inta badan ma aqbalo xataa qofka kasoo horjeedo hadduu xaqii wato oo daliilkan uu ka hayo ma yeelaayo xaqa uma hogaansamayo masaaishaas iyo wax lamid ah ayaa ka dhasho masalo sahlanna maa ilaahay qofka uga naxariisto mooye waxa weeye waa aafada cilmiga waxyaalaha aafeeyey ka mid tahay weeyaan maxaa yeelay ilaahay lagu been abuurto waan soo marnay qofka qofka maxaa laga rabay qofka maxaa laga rabaa horaan u soo qofka inuusan mas'alo uusan haduu ka jawaabo alqawlu cala allah inay tahay alqawlu cala allahna shirkiga midka ka weyn badan inuu yahay قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم شركك إذا لا يكر مريه القول على الله وكل عيا ولذلك يعني وحي أحيد وانكسوا مرة جنة طالب العلم إنه يراه لا hayguusan aqoonin ma aqaan inuu yidhahdo darajo uusan lahayn inuu is isgaarsiinin cabdulahi mascuud markuu alqowlu cala allahi ka hadlayey wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu man su'ila can cilmin yaclamuu falyaqul bihi qofka cilmi uu garanaya la weydiiyo ha yidhaahdo ha ka jawaabo waman lam yakun cindahu cilmun falyaqul allahu aclam qofka aanan cilmi lahaynna mas'alo uusan garanayn yuusan isku kallifine darajo uusan lahayn yuus isgaarsiinine ha yidhaahda allahu aclam ilaahay baa garanaya ha ka fadhiisto weeyaan imaam shaafici raximahullahu sida maaragtay uu ka soo naqlinaya ibnu xajar fii fatxi albaari wuxuu dhihi jiray idaa tasadara alxadathu idaa tasadara alxadathu faatahu cilmun kabiir yacni qofka dhallinyarada ah isagoo rabislayn oon cilmigii gaarin haddii uu tasadur sameeyo oo mansilo uusan lahayn isgaarsiiyo calamulaclaam uu iska dhigo dadka dadka ugu cilmigan oo iska dhigaahi wuxuu leeyahay cilmi fara cilmi weyn ayaa dhaafaya weeyaan qataadat ibnu dacaamata saduusi wuxuu oran jiray taabicigaasi man xadaa qabla xiinihi iftadaxa fii xiinihi man xadaa qabla xiinihi waqtigiisa ka hor qofka asagu taxdiid sameeyo oo waxmaan akhrinayaayo ummaddaa waxu sheegayaayo ka soo hormaraayo tasadur ka sameeyaay iftadaxa fii xiinihi meeshiisa waqtigiisa naftiisa oo joogo ayuu ku fadeexoobayaa buu sida meeshaas ku fadeexoobi weeyaan maxaa yeelay yani su-aalo ishkaalaad iyo waxbaa loo keeni su-aalo fara badan iyo masaa'ila loo keeni mana jawaabayo wataan soo marnay yani beytkii maaragtay wakullu man yaddacii bima laysa fiihi qof kastoo sheegta waxa uusan ahayn fadaxatu shawaahid اlimtixaan waxaa fadeexaynayso shawaahid اlimtixaan yaani dadka imtixaan imtixaanayo ayaa shawaahidaas ayaa taas fadeexaynayso marxaati ku noqonayso fadeexadiisa weeyaan walidaalika maaratay muxaqiqeena wuxuu noo soo guurinayaa hadal oo ibn asaakir uu ka soo guurinayo meesha muxaqiqa wuxuu leeyahay yaani wuxuu leeyahay ibn asaakir baa wuxuu leeyahay tarjamadiisii markuu asagoo ka hadlayo lama cazamtu cala taxdiidi buu yidhi markii aan goostay inaan xadiidka marka dadka aan aniga tahdith sameeyo oo cilmiga aan faafiyo والله مطلع الله بإطالع عنه أنه ما حملني على ذلك حب حب الرئاسة والتقدم الله بإطالع عنه أركي إيقو ما حنبارين أرنتاسي مدحتني مجعين إيه أمد كهر مر إيقو ما حنبارين بل قلت وحان إربوي متى أروي كل ما قد سمعته وأي فائدة في كوني أخلفه بعد صحائفة goormaan anaa waxaan is-iribu yidhi goormaan wixii aan soo maqlay aan warin doonaa faa'iidada ku jirto maxay tahay haddii aan warqadaha uga tago oo aanan dadka u gudbinin taasaan isweydiiye buu yidhi oo nafteeda iska weydiiyey madaxtinimo jacayl iyo ummadda ka hormar iguma qabanin laanna cilmi badan buu soo ururiyey cilmi fara badan buu soo ururiyey markaan arinta isiri fastakhartu allah ilaahay baan istikhaaraan tukaday buu ilaahay baan khayr weydiistay kuma simanine wasta'dantu acyaana shuyuukhii wa ru'asaa albaladi waxaan idan weydiistay shuyuukhdayda kuwii ugu caansanaa oo cilmiga aan ka soo bartay aan idan weydiisto ma akhrin kara axaadiista dadka muu sheegi kara waa dadka wax soo baroo garanaya iyo dadkii beledka joogay madaxdiisii ayaan istidaan weydiistay oon idan weydiistay watuftu calayhim waanan ku wareegay buuyii intaanan duruus bilaabin ayaan dadkayga ku dhex wareegay buui fakullun qaal acyaantii dadkii la yaqiinay ee culimmadeydii ugu waaweyneyd iyo dadkii ru'asaaulbaled ka ahaa mid kastoo ka mid ah wuxuu leeyahay waman axaqu bihaada minka oo yaa kaaga xaqbanimo badan maanta adigaa la rabaa inaad tadriiska aqriso nin walbaba waa igu ishaaray buu leeyahay markii la ii sheegay fa sharactu 33 yaani sanadaas marka yaani aan ahaa 33 yaani markaas 33 jir ahaa ayaa markaas gudagalay inaan wixii bilaabo buu marka siyar aclaam nubala buu dhahabi uu ku soo guurinaya muxaqiqeena uu ku soo raraya weeye sidaas marka ahlu cilmiga idan ay weydiisan jireen culimmadooda markay ogaadaan inay ahal u yihiin oo la imtixaano oo la ogaado ninkani inuu maanta mansiladan qaban karo baa mansabkaa la fariisiin jiray ee qof walbaaba iskama imaan jirin oo adiga meeshaa iska gal lama oran jirin weeyaan marka culimmadeenna sidaasay ahaan jireen tasadurka marka qof walbaba inuu qadarkiisa gartaa la rabaa allaahu imra'an carafa qadra nafsi soo lama dhihi jirin adig qadarkaaga inaan qadarkayga garto ayaa la rabaa markaa mansiladaada istaagto التنمر بالعلم يعني التنمر تنمر كحال هذا يعني فلان تنمر مركا تراها أي تشبه بالنمر في لونه وطبعه سيدا معجم المسيدك أوكو تبطينيه وحوليه وحو قفك أو اسكو شبه اسكو أكيسيه شبالك midabada uu leeyahay iyo tabciga shabeelka uu leeyahay oo kale qof iska dhigo ayaa tanamurka la yiraahdo iska dhigid shabeel iska yeelid bil cilmi cilmiga shabeel iska dhigo marka yaani cunwaankan marka tanamuru bilcilmi cilmi shabeel iska yeelid macnaheedu musannifka noo sheegi doono wuxuu leeyahay ninaa wuxuu soo baranayaa laba mas'alo ama hal mas'alo baranaya hal mas'ala buu si fiican usoo tadqiiqina diinta islaamka dhama laba mas'ala ama hal mas'ala waa masaa'il tiro badan waa la soo koobi kara laba mas'ala buu ama hal mas'alo uu ilaalinaya aad u baranaya wax kale uu yaqaan lama arko markaasuu labadii mas'alo majlis oo ninka magaalada laga tilmaamo sheekha ah oo la yaqaano majlis oo fadhiyo kale leeyahay sida sheekh hoos ku sharxayo ما تقول أحسن الله إليك في كذا وكذا لبدي مسألة وويدينا يا شيخي وصوت تدقيقي وحور ربا دكا عن مجلس كفرديو إنه تصو إنه علم إليه إنه تصو ربا يعني إنه شلال إسكدقيد دبا تاسو مجد إنه مركز شيخ حوليه أرنتاس وحرام مركو مسألة ويدي كاسو ليه وكيف وسيبي حرام كتاي maxaa yeelay nabiga sidaa yiri xadiidkaas jiro sheekh hebel sidaa yiri sheekh hebel sidaa yii halkaasaa lagu fasiray markaasa dadkii caamadii waxay u ekaanayaanba shiikhiiba inuu ifcaamiyey aftirayba ayaa ninkii maaragtay halka mas'ale labada mas'ale soo tadqiiqiyey aan wallaahi hebel maasha allah xalay shiikh hebel ou aamusiyaa la leeyahay waa laba mas'alo shiikhu cilmi dhamma koobi karo laakiin ninkan labadaa mas'alo halkaa mas'alo ayuu rabaa inuu ku caan baxo waa wixii ay dhihi jireen yani xubu duhuurka masaladii kale haddii la weydiiyo waxaa laga yaabaa masaladaas haddii ay ama luqa tahay ama fiqhi tahay ama ay xadiis tahay haddii la weydiiyo yani maala wuxuu leeyahay sheekh bin cuthaymiin masalada nikaaxoo kaleu yaqaana haddii la weydiiyo baabka ka horeeyo fiqiga باب فقه فقه كمل بيعه لنكاح البيع وحوار مريم بيعه مساله من مسائل البيع دي لو يدي ما يقال عقائدك ما يقال marka waxa way tanamur saaso kale u jeeda mas'ala saaso ka wata at-tanamur shabeel iska yeelid shabeel iska dhigid way bil ilmi ilmigi la iska dhigo shabeel maa yatasallaa bihi muflisuuna min alcilmi maa shay iska ilaali ixdar ka digtoonow maa shay iska ilaali yatasallaa ay isku sabarsiiyaan bihi shaygaba almuflisuuna kuwa yani cilmila'aanta dhacay oo cilmigii yani maaragtay ka qaawan muflisiin ahoo cayr kaga sugan min alcilmi cilmigii kaga sugan waa muflisiin way wax cilmiga hayaan lama arko waxa ay qalbiga iskugu dejiyaan yani maaragtay atasliya baa la yidhaahdaa qalbi qaboojin waa dejin qalbiga iskugu dejiyaan taa ka digtoono oo waa maxay yuraajicu mas'alatan ow mas'alatayni hal mas'alo ama laba ayuu ku laalaaban aad u soo baxdigeen si baacan u soo baari labada mas'ala ama halka mas'alo yuraajicu wuxuu muraajacaynaya oo soo akhrinaya mas'alatan hal mas'alo aw mas'alatayn ama laba mas'alo fa idha kana fi majlisin hadii uu ahaado makaan fadhi oo dad ay majlis oo fiihi majliska uu ku sugan yahay man yushaaru ilayhi man nin caalim ah yushaaru ilayhi yani yushaaru ilayhi bilbanaan faraha lagu fiiqo nin hebel oo shiikh oo masaa-isha ka jawaabi jiro caalima meesha uu fadhiyo marka uu halkaa joogo ayuu athaara albaxa wuxuu kicinayaa albaxa baaris fiihimaa labadii mas'alo ou baaro muxuu labadii mas'alo u baaraya oo meesha ugu dhex weydiinaya liyudhira cilmahu inuu cilmigiisa muujiyo dadka tuso ayuuna rabaa weye وكم بدنا في هذا أرنكن بحديثة من سوءة حمان بدنا محا حمان بدن كإيمان كرتو أقلها مد أغير حمان تاسي وحوي أن يعلم إنه أقاد إساق نفتيس مدك متنمر كإيه أن الناس ذاتك يعلمون حقيقته إن حقيقته سقرتان تاسع بكفلا تاسع كفلا ذاتك مركي yani ninkan xaqiiqadiisa ay ogaadaan inuu jaahil yaho labadaas masalo ama halkaa masalo ka badan uusan diinta ka haynin ay ogaadaan maxaa ceeb ugu sugan saw afara badana ugu sugan caybaa ugu sugan weyan marka dadkiina aqdiye maaha waxbay garanayaan waxaa dad maanta markii sheekh hebel baa yimid a muxaadaro dhowr mas'alo soo diyaarinaya muxaadaro hebel oo maanta qabanaya tow tow tow tow tow soo rabo u hadlaya laa yastatiic 40 inuu akhriyo kitaab xadiis 40 ma akhrin karo iska daal kutubta kaleeto fiqhiga wuxuu ka akhrin kara laba arko usuulkii iyo maarata usuul fiqhiga iyo mustarix waxba kama yaqaan waxa la leeyahay marka waa sheekh weyn imaamadihiisa yaani maartay imaamada waaweyn oo wataayo waa muhaadir waliga isagoo kitaab akhrinaa la arki maayo dadka markaas idaacadaha iyo kuwa hadda fariisto iska fatwooda iska jawaabo soomaarta oo aanan dhahaynin la adri aan dhahayn mid aan ba oranayninba masaaisha rabaa iska sheegay iska jawaabaya caamada u jawaabaya waa noocaas oo kala u weyn nooc baal mas'alo soo xubini halka mas'alo waa cilmiga waxyaalaha maxaadiirta uu shiikhuna siiyey ka mid tahay inaad hal mas'alo iyo laba mas'alo shiikhnimo inay kuu soo saarto inaad raadiso iska ilaali oo culimmadana kula muranto mas'aladaas aad iyo aad iskaga ilaali buu ku leeyahay waa waana aad u fiican weeye waqad bayantu waan caddeeyey haadihi mas'aladani maca akhawaatin akhawaatin lahaa iyadoo maalkeeda iyo yaan waxaan ku caddeeyey fii kitaabi tacaalum kitaab risaalo oo risaaladan hadda oo xiliyatu taalib cilmiga la eg ba tacaalum la yiraahdo oo sheekhu laftiisa uu leeyahay ayuu ku cadeeyay kitaabkaas aad masaa'il aad u tiro badan oo xagga fatwada ah iyo dadka maartay eh, iska fatwooda bidoon cilmin oo culumada isku soo dhex daro aan kamid ahayn ama taaliif ha sameeyeen ha ku khaldameen kutuban alifayna ha yiraahdeen ama ha jawaabeen ayuu maaragtay masalada aad uga hadla saayil aad daraifna soo guuriya xayala la yaab leh xayala soo guurina waxa kamida ah nin oo wax walba markii la weydiiyo iska jawaabaya mas'ala kasta la weydiinaya kaas tuuraya waa jawaabi markaas maalintii dambe dadka markay arkeen ninkan inuusan caadi ahayn ayaa laba nin u soo tashatay waa loo soo heshiiyey waxaa la yidhi kelimada baa loo keenay kelimad khamfashaar la yidhaahdo oo masnuuc oon jirin kelimad jirta maaha ayagaa samaysta markaasaa la yidhi sheikh maa macna alkhamfashaar markaasuu markiiba inta la booday yidhi khamfashaar waxaa weeye waa nabtun yakhruju min alcadan ama min ayuu tiriyey markaasuu bayt haddana intuu u samaystay oo gabay ah uu u oo markuu halkaas sii wado yidhi qaala rasuulullaahi markuu la aaday dhaheen warniyo been baad ka sheegtay rasuulka ku iftiraani kelimada kelima jirta maahan waxyaala kharaa'ibba noocaasa hore soo guurinaya marka dadka kitaabka runtii ninkii akhriyay kitaab aad oo inkastoo lahja rafiica uu ku qoran luqad aad u sarraysa uu ku qoray laakiin waa kitaab aad u qiimo badan waay risaalo aad muhiim u ah waana matbuuc waa la helaa wey marka noocan noocan oo kale aad uga hadlaa sheekh kitaabkan bakr abu zayd raxmatullaahi calayh marka waan ku cadeeyey masaa-isha kitaabka tacaaluf waan ku cadeeyey walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodii ahaa allah iska leh weeye marka qofku darajo uusan lahayn inuusan isgaarsiinin ayaa la rabaa uusan yani maaragtay xub duhuur darteed aad soo baxdid oo shiikh ha lagu yiraahdo inuusan usoo maaragtay usan arrinta u samaynin taxbiiru lkaaqad kaaqad iyo kaaqid labadaba waa la xarakeeya qaynka in la hoos dhigo in la kordhigo taxbiirku waa qurxin waaye taxsiin wa tajmiila la yidhaahda qurxin farta oo la qurxiyo kaaqidna waa qoraalka warqadaha wax lagu qoro ayaa la yidhahda kaaqid waxaa la yidhaahdaa يعني والقرطاس وأنا وفارسي معرب لي حتى محقق رسالة يركى آهسان نسخداس فارسي معرب لي يعني و luqada fariska farisiinta oo eeraniinta iyo bershiyanka dadka la jiray ku hadli jiray ku hadlaan waa arabi laga dhigay weeye marka kaaqad waxa loo jeeda alqirtaas waa warqadaha wax lagu qorto weeye marka warqadaha oo la qorqorxiyo qoraalkeedii oo wax ku qorto ayuu ka hadlay meeshaan maadaama uu masaa'il badan laga soo reebay haddana dadka qoraalka wax qoro ayuu ka hadlaya tasniifka la sameeyo dad baa waxaa jira iska jecel inay wax alifaan laakiin ta'liifkii ahl uma aha waxbuu qoraya mana uusan baran maqaasidu ta'liifka xataa ma yaqaano ma garanayo kaasoo kaleba nooga digayaa weyaan adigoonan ahalkii tasniifka gaarin wakti wax la sanifaayey kitaabaan alifayaa aadan darajadaa gaarin ha isku kalifin wax waa qoran kartaa oo qofka masaa'ishiisa intuu diyaarsado kutubta wax ka urursado baxfi sameeyo isku dayo inuu wax qoro waa wax fiican wey laakiin ha soo bandhigin durbadiiba inta laba sadar la waxeeyo oo dhowr dhowr lagu soo deeyo hadda ayaa durbadiiba tabacadda la geyna waa la daabaca waa la nashrina cuyuubta ka timaada aday kugu soo noqonaysaa dhib badana kaaga imaanay sida uu noo keeni doono maxaa qoraalka laftiisa markaad wax qorto waa adigoo dadka tusay caqligaagii iyo garaadkaadaa tustay garaadkaadii baa leedahay arka caqliga intuu la edyargeli sida sheikha uu khatiib albaqdaadi noogu keeni doono weeyaan wuxuu yidhi taxbiiru lkaaqad yacni warqadaha qoraalkooda oo la qurqurxiyo ayuu cunwaan nooga dhigay نوغا دغه كما يكون الحذر سيده سيده او اهانيو الحذر دكتونيدا لغا دكتوناده من التاليف كتبته او الالفه او wax la qoraahi تأليفك الخالي كمرنا من الإبداع وحصب للي ماذا كمرنا في مقاصد التأليف تأليفك وحألف ده قصد يذي الثمانية إسداد أحيد yani ibdaacoodii uu ka marnaa waladii kii nihaayatuhu yani qoraalkii ta'liifkii kan ugu dambeeyey uu ahaa taxbiirulkaaib taxbiirulkaaqadka warqadaha oo la qurqurxiyo qoraalkooda la qurxiyo oo u dambeeyey sida uu u ahaa falxadara yani ixdar ilxadara wey faxdar ilxadar ka yaani sida haduusan al maqasid maqasid al ta'lif الثمانيه ila ta'liifka marka wax alifayso maqasid sideed uu leeyahay sideed maqsad buu leeyahay haduuba ka maran yahay maqaasida uu ka maran yahay iska ilaali buu kuleeyay wax alifto falhadar ay fahdar alhadar falhadar alhadar kadigtoono oo kadigtoono min al-ishtighal alifid ood wax alifto qabla istikmaali adawaatihi ta'liifkii iyo tasniifkii qalabkiisa isagoona kuu kaamil noqonin oon kuu dhammaystirmin ayaan wax alifaya ha isku odhanina ka digtoonoo wey wa qabla iktimaali ahliyatika weeyaan intaysan yacni ahalnimadaadii aad mudan tahay inaad wax qorto ay ku habboon tahay aysan kuu kaamil iyo wanuduuji wa qabla nuduuji inta aysan bislaanin inta aadan bislaanin adiga calaa yadi ashyaakhika mashaa'ikhdaada cilmiga aad ka soo baratay gacmahoodii inta aanad ku bislaanin ka hor iska ilaali inaad qorto yani qoritaankaada aad kutub qorayso kitaabaan alifayaa mawduucbaa waxbaan qoraya aad leedaha risaalaan samayni haddaysan adawaadkii iyo qalabkii oo tasniifka aadan aysan kuu kaamil noqon adigana aadan ahal u ahayn isla markaas culummadaadii mashaaikhdii wax ku soo bartayna gacantoodii aadan ku bislaanin oodan si fiican wax lagugu barin ka hor inaad wax iska ilaaliga kuli maxaa yeelay maxaa ii diiday fa inaka haddaad wax qorto intaad adoo samaynin adiga buu leeyahy fa inaka adiga tusajilu waxaad dhaabacaysaa bihi yani bita'liifi kutubtaas aad allifaysabaad naftaada waxaad ku daabacaysaad ku dhajini ood ku soo jiidaysaa ku qoraysaa caaran ceeb naftaada ceeb u soo jiidaysaa wa waanad muujini bihi ta'liifka sababtiisana shanaaran yacni hay iyo ceeb baad ku muujinaysaa wey ashanaaru waalcaaru waa isku mid wey caarun wa baa la dhahaa waa isku macno un weeyaan yani shanaarka waxaa la yidhahdaa amrun qabiixun shaniicun arinka aad u foolxun oo aad u xun ayaa shanaar la yidhaahda marka naftaadaad waxaad ku qoraysaa ceeb baad ku qoraysaa waxaad muujinaysaa shanaaran ceeb qarsoonaydna bannaankaaad soo dhigin intaada waxba qorin yaa ceebtaada ka warqabin nina laakiin maalintaad wax qorto bannaanka soo dhigto nin walba caalimaho ama wax garanayo inaad ceebaysantuu garanaya wy markaasuu yidhi ama alishtiqaalu ku shuqloomidda bitaliifi qoraalka lagu shuqloomo oo wax la qoraa taliifkii annaafici wax taraye nafciga lahaa liman axad dad ay ku shuqloomaan qof uu ku shuqloomo qaamat ahliyatuhu ahlnimadiisu ay istaagtay yani kaamil oo dhammaystirmatay wey ahal u ah qoraalka wastakmala dhammaystirtay adawaatihi adawaadkii iyo qalabkii ta'liifka lahaana dhammaystirtay وتعددت أي ترودي أي فربضتي معارفه أقونتيسي أي فربضتي وتمرس به يعني ماركت التأليف كينا ممارسة كسمية يعني كنا نقضيوي ممارسة أد أو أد قرنية محوكم ممارسة بحثا بارد أو باري ما أنت من كتبتي بارية وحول بأغارية قابك وحلو قرآن مقاصد التأليف ويقان وهكذا ومراجعة كنا نقشو oo shayga uu ku noqnoqonayo wa mutaalacatan mutaalaco oo kitaabka daalacanayo kutubta uu daalacanayo taaliifka iyo qaabkiisii daalacanayo wa jardan kutubta dhaadheer kutubta dheerdheer yacni oo taaliifkan laga qoray akhrinteeda qiraa'adeedina yacni maaragtay mumaarasa ku samaynayo ku laablaabanaya wa xifdan xifdin ou xifdinayo oo kor ka xifdina limukhtasaraatihi maarata taaliifti waxyaalihii la alifay mukhtasaraadkooda kuwooda la soo gaabiyey na maaragtay xifdi ku sameynaya xifdinaya iyo wastidkaaran xusuusasho oo xusuusanayo limasaa'ilihi masaa'il taaliifi qaabka wax loo alifo masaa'ishiisii oo tadakur ku samaynayo xusuusasho qofka sidaasoo kale markii ahalnimadiisa ay kaamil noqoto oo adawaadka uu dhammaystirto macaariftii ta'liifka uu yaqaano mumaarasa uu sameeyo shayga uu ku noqnoqdo hadday tahay baxi masaladii la baaro iyo ta'liifkii hadday tahay muraajaco hadday tahay mutaalaco hadday tahay akhrin kutubta dhaadheer hadday tahay xifdi oo mukhtasaraadka hadday tahay xusuusasho masaa'isha la xusuusanayo markuu intaa kulansada buu leeyahay qofka wax allifaahay oo ku shuqlooma ta'liifka فهو قفكاس وحاول من أفضل ما أما فهو تأليف كاس ولا ألفيه من أفضل ما شيء كي كان هو ناق بدن أما الشيء متك هو ناق بدنوي يقوم به النبلاء تتكع شرفضاء أي استاغان النبلاء وجمع نبيل والنبيل هو شريف بالي هذا قفك شرفت لوي ومن الفضلاء تتكع أصحاب الفضيلة كمن أهوية فضل قدتك له ayuu yani shayga ay u istaagaan kan ugu fadliga badan wey marka qofka markuu yani ahliyadiisa kaamil noqoto oo waxaa shiikhu uu soo sheegay adawaadka u dhammaystirmato inuu wax allifo oo umada ku soo kordhiyo waa shay laga doonayo wey laakiin adoonan adawaadkaada dhammaystirmin maqaasid ta'liifna aan waxba ka garanaynin yani waxyaalahaana ahliyadaadii adawaadka aysan kaamil kuu noqonin inaad isku mashquuliso waa ceebta sheikhu sheegay waa ceeboobaysaa walaa tansa iloobin buu ku yidhi qowl alkhatiib khatiib albaqdaadi hadalkiisii ha iloobin oo muxuu yidhi man sannafa faqad jacala caqlahu fii tabaqin yacriduhu cala annaas man sannafa qofka kitaab allifo wax sannifo oo wax qoraahi faqad jacala caqlahu caqligiisiiba wuxuu ka yeelay calaa tabaqin saxan korkii mid saaran weel buu kor saaray caqligaadii baa saxankaa dul dhigtay yacriduhu markaasuu u bandhigaya cala annaasi dadka u dhigaayo le kaalay caqligayga arka marka markaa wax alifto dadka waxgaradka ahna haddii kitaabkaada kitaab qiimada uu yahay waa la jeclaysano madaxaa la saaran waa la kala wixii aad alliftay iyo cilmiga bannaanka soo dhigtay haddii kalena caarun calayka bay noqonaysaa lagugu ceebeyna war waxaan maxaa ku watay baa laleeyahy qoraalka maxaa ku watay baa lagu ohan marka mas'aladan oo ta'liifka ah waxa weeye mas'alo sahlan ma aha maqaasid ta'liifka oo sheekhu ku sheegay sideedda ah qof sheega waxa ugu horeeya la yiraahdaa ibn xasm al-dhahiri ayaa horeeyay laakiin abu hayyaana wuu sheegaa maqaasid ta'wiilka culamo badanna way sii wasi bastiyeen way sideeddu marka waxay yiraahdaan waxa weeye ee kan koobaad waxa weeye ikhtiraacu macduumin horta koow shay aan jirin oon la aqoonin oo lala yahay ina adiga isagoo cusub aad keento waa ibdaaciyo waa in wax cusub ka soo kordhaysaa taaliifkaada koow ka jamcu mutafariqin yacni waxaa loo jeeda ikhtiraacu macduumin macnaha mas'aladan adiga aad qoraysaahi inta aad og ama aad ictiqaadsantahay inaan lagaaga hormarin cid kaaga horraysa inaysan jirin shaygan aad alifays inaan lagaaga horrayn waa o waa tan kooaad weyaan kan labaad waxaa la yidhahdaa jamcu mutafarriqi jamcu mutafarriq waxaa loo jeedaa masaa'il kutubta ku kala tagsan oo ku daadsan kutubta dhexdooda ku dhex daadsan adiladeedii fii butuuni lkutubi laga heli karo laakiin cid soo uruurisa aynan jirin inaad kutubta ka soo uruuriso oo aad markaa ta'liif ka dhigato waa tan labaad weeyaan taas oo kitaab waaxid aad samayso kitaabkaana mas'alo ka soo qaaday masalada inta ka soo urursan markaas ay jamcu mutafarrid dadku wax kala tagsan baad keentay waa talabaad weey midda saddexaad waxa la yiraahdaa takmiilu naaqisin shay dhiman oo aan cid sheegtay la arag yaani kitaaba ama yaani ma aragtay mawduucu baa laga hadlayay mawduuci marka jaanibka xagga baxtigiisa lama dhameystirin lama dhamaystirin mawduuc inuu naqsi ku jira dareemaysa naqsigii baad kamilaysa aad dhamaystiraysa adaa dhamaystiraya kaasna waa midka saddexaad wey kan afraad waxa weeye tafsiilu mujmalin yacni shay mujmal ahoo iska duuduuban oo iska duuban aan la kala saarsaarin mas'ala maalan yacni hal mas'ala la sheegay laakiin mas'aladii lama aad looma tadqiiqin oo lama kala saarsaarin tafsiir laguma samaynin mas'aladaas oo macaani badan inay dadka u qaataan ay suuragal tahay ayaad adiga kala saarsaariyood caddaynaysaa aad maaragtay fasli ku samaynaysaa weya midka shanaad waxa weeye tahdiibu mutawalin kitaab aad u dheer yacni oo aad u dheeroo dadka xoogaa inay ku noogeen aad ka baqayso yaad tahdiib ku samaynaysaa xoogaa ikhtisaar oo aan ikhlaal lahayn oon aadan dhimaynin ikhtisaarka qaarkood kutubta la ikhtisaariyo oo la soo gaabiyaaye qaaraad mukhilli aho wax dhimo marka biduuni ikhlaalin adigoon waxba ka dhimin ba ikhtisaar oo macnihii gudan karo yaad kitaabka ku soo uruurinaysa yacni kaasna tahdiibu mutawala la yidhahda kitaab dheer ayaad kan waxaa la yidhaahdaa kitaab laisdhexgeliyey oo kiisii hore gadaal jiro kiisii dambana uu horay jiro oo isku dhex yaacsan ayaad u tegaysaa markaasaad tartiibinaysaa say u kala horreeyeen masaaishan say iskugu xigeen yaa iskugu xixijini mawduuc ahaan say iskugu leeyihiin say isku qaabilsan yihiin ayaad maaragtay yaad marka samaynaysaa tartiibu mukhallad baa la yidhaahdaa ayaad samaynaysaa kan toddobaad waxa weeye tacyiinu mubhamin shay mubham ah oo mas'alo yani wujuudkeeda ama mawdiceeda uu qarsoon yahay mawdicay tahay ay qarsoon tahay yaad adiga marka waxaad samaynaysaa arintaas ayaad cayinaysaa oo aad muujinaysaa yani macnaheedii qarsoonaa mas'aladaasi nukadka ay lahayd yani mawdicii ay ku jirtay amarkeedii baad muujinaysaa bannaanka soo dhigaysaa weyaan taa waa tacyiinu mubhama lilah shay mubham ahoo qarsoon aad cayinto tira sidaasaa loola jeedaa inaad tiraahdo kan sideedaaba ugu dambeeyo tabyiinu khata'in baa la yidhahda tabyiinu khata gaf oo kitaab hore ku dhacay walaada kitaab alifa gafafaad masaa'il khata'a ku jirto masaa'ishii khata ahayd ayaad tabyiin ku samaynaysaa oo leedahay saladaa waa khata weeye sawaabku waa sidaa weeye yani kan w wixii adiga aad markaa sabaab u arkayso ayaad ku dhigaysaa aleedaa sidaan anigu khalad bay iila muuqataa saan iyo saanay tahay baa taliifka ka samayna marka maqaasidaasaa la yidhaahdaa maqaasid altaliif aamaaniya la yidhahdaa maqaasid altaliif athamaaniya ayaa la yidhahdaa qolo toddobaay ka dhigaan oo ma aragtay yani labadan waxay sameeyaan tacyiinu mubhamin iyo tabyiinu khaainka halxabbay ka dhigaayeen waxay ku soo ururiyaan laba bayd yani waxay yidhaahdaan fii sabcatin xasaruu maqaasida alcuqala fii sabcatin xasaruu maqaasida alcuqala min alta'liifi faxfadhaa tana almala saasay yidhahdeen yani min alta'liifi waxay dhaheen fii sabcatin xasaruu toddoba ayay ku koobeen maqaasid alcuqalaa dadka caqliga leh maqaasidoodii waxyaalihii ay doonayeen oo min ata'liifi alifidii kutaab kutubtoo la alifa ka midii toddobay ku koobeene faxfadhaa ilaali oo dhowru xifdi tanal amala aad yididiiladaadi gaartide xifdi bay leeyihi yididiiladii baad gaari markaasay dhaheen ibdac waa ibdaacii wey waa ikhtiraacu macduumintii wey tamaamin waa dhamaystirkii weeyaan shayga oo takmiilu naaqisintii aan sheegayna weeye bayaanin waa tabyiinu khata'intii aan sheegayna weeye likhtisaarin waa ikhtisaarkii oo tahdiibu mutawalin aan sheegayna weeye likhtisaari kafii bay dhaheen waxay dhaheen ibdac tamaamin bayaanin likhtisaari kafii jamcin waratib waaslix yaa akhi lkhalala beydka labaadna waa sidaa weeye likhtisaari kasoo gaabintaadii ka soo gaabintaadii في جمع أدكسو كابسو ورتب ترتيبي وأصلح حقاجي يا أخي يا أخي ولالك يو الخلل قفكي يعني حيانا نسخان تأهي خلل كيجري لما يستر أو إصلاحي بالأجيدة لماذا بيد بكسو كوبانوي في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تنى الأمل ابدع تمام بيان بيان لاختصارك فيه جمع ورتب وأصلح يا أخي, يا أخي الخلل waxaasay yidhaahdaan calaa kulli xaali masalatu taaliifka qofku inuu wax allifo way fiican tahay laakiin waa inuu ahliyadeedii leeyahay ahalkeedi waa inuu ay u kaamil noqoto adawaadkan u dhammaystirmo weeyaan mawqifuka min wahmi man sabaqa mawqifka adiga dadkii kaa horeeyey khaladkoodii aad ka taagan waham waa khalad weeyaan khaladkii dadkii hore ay galeen halkee baad ka istaagaysaa qofaa kaa horeeyey waxbuu alifay ama waxbuu maarata waxbuu akhriyey khalad baad ku aragtay khaladkaasi mowqifka meesha aad ka istaagaysaa waa maxay ma calaa wajhi tacyiir baad u sheegi oo waa ceebaynaysa xale hebel nin xun buu ahaa saa iyo khaladkii miyaad adigina ku soo banbaxdo miyaad rabtaa hebel khaladkiisa ku taagsato ood yacni sheikh ku noqoto mise waxaa laga rabaa si degan oo maaragtay cabsi ilaahay ay ku jirto inaad u tasbiixisaan laga rabaa yani taasaa laga rabaa ma ku farxaysaa khaladkiisii ou galay mise waad maaragtay waa tasxiixini keliya waad saxaysaa khaladka waa la saxayaa sheikh kasta oo khaldamo khaladka ou galaa waa la saxaa laakiin laguma taagtaagsado lama yidhaahdo ceeb iyo tacyiir looma yeelo kutubta wadaadada markay kutubaha alifaan waad ogtihiin nin walbaba kalimaad aad u qiimo badan ku dabamariya waxaa ka mid a ah hadda xariiri oo kale markuu kitaabkiisii mulxat alciraabka uu alifay bay dadka uu ku dabamarinayo wuxuu ku leeyahay wain tajid cayban fasudi lkhalala fajalla man laa cayba fiihi wacala qofaan cayb lahayn allah axadaan cayb lahayn waa allahu qof kasta naqsi buu leeyahy marka wuxuu leeyahay wa in tajid cayban hadaad ceeb aragto ood ogaato inaan ceeb arintayda leedahay fasadil khalala gafkii duud oo hagaaji adiga islaaxi laakiin ceeb ahaan ha iga dhigin fajalla man laa cayba fiihi wacala allah way axad ka weynaaday oo ceeb oo dhan ka nusqaan ka hofnaado wey marka mowqifuka meesha aad ka istaagi min wahami man qof khaladkii sabaqaka adiga kaa hormaray oo cunwaan ka dhigay idaa dafirta haddii aad ku guulaysato biwahami caalimin nin caalim ah qaladkii falaa tafrax bihi ha ku farxin lilxati minhu inaad liido oo aad nusqaamiso ood qadarkiisa hoos uga dhigtahay yacni arrinta ha ku farxin buu ku leeyahy walaakin ifrax ku farax bihi khaladkii litasxiixi lmas'alati xataa midaan dambe sheekh ibnu cuaymiin xataa faraxa marna ma ogola hadalkaas wuxuu leeyahay yani wlxaqiiqatu inii aquulu waxaan leeyahay buu yidhi laa tafrax bihi ilaaqan xataa khaladka aad saxaysaa ku farxin buu kuleeyahay inaad farax ka dhigato haka dhigin laa tafrax bihi ilaaqan waida caarta calaa wahmi caalimin faxaawil an tadfaca allowma canhu waan taduba canhu waa ibnu cuaymiin hadalkiisaan wadaa haddii aad arinta daalacato khalad oo nin caalima ka dhacday isku day inaad yani wax alla wixii dagaal ah iyo loomkii iyo eeddii loo qabsan lahaa dhan inaad ka jeediso oo aad difaacdo isku day laa siyama ida kaana haddii uu yahay min alculamaai almashhuuriina lahum bilcadaalati walkhayri wa nasxi lumma hadduu ka mid yahay ninkaasi culummada khayrka lagu yaqaano cadaaladda lagu yaqaano ummadda inay u nasaxaynayso lagu yaqaano sidaasaa la rabaa buu leeyay markaas uu leeyahay cibaarada waxa ku fiicneed uu leeyahay wali hada law kanat al ibaratu sheekh ahaan lay sheekh bakar idha dhafarta biwahm alim فلا تفرح به للخط للحط منه انت سو انت هره ولكن التمس العذر له عذر الرادي وصحح الخطا تاسا عبارadaasa صح ahaan lahayd buuliya taasa fiicnaan lahayd buuliya marka wuxuu naqdinaya walakin ifrah bihi litasxiixi masalati faqad ku faraxdaas nafteedooba diidan yahay difaac shiikhaas haddaad khayr ku taqaano waxaan intaad difaaci kartid difaac fa ina almunsifa qofka caadilka ah oo cadaaladda samaynayo yakaadu wuxuuba sigayaa oo u dhow yahay yajsimu inuu gooyo ayuuba بأنه أي بأن الأمر والشأن وأرنكبا ما من إمام إنوسا إمام جرين قف إمامة إلا هدو جر وله أغلاط قلط بوليه وخلط بخلط باكدعي كرا وأوهام وهم باكدعي كرا لا سيما المكثرون منهم مكثرين ابو قري لكن لا سيما حال المكثرون الا يراهدو oo la godolsiyama sida ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi oo baraarujinayo cibaarada fiicneed waxaa weeye in la yidhaahdo alasax laa siyama almukiruuna oo la godo yani saasaa la rabaa w almukiruuna maba kusii jiraanba dadkii badsaday minhum oo culummadii ka mida ah ta'liifkii iyo kitaabadii dadkii badsaday kuwaasi inay khalad gelayaan oo khata uu ka dhacayo waham uu ka dhacayo taa waxa dadka munsifiinta ah ahlu cadaalada iyo wayba jasminayaan buu ku dhaween inay jasmiyaan maxaa qofka taaliifkiisa farabato hadalkaaga badanay soomaa marka wax alifto kan aliftaas kitaab qorro hadalkaaga baranay badanay kullama qofka hadalkiisa uu bato saqataadkiisana waa badanay man kathura kalaamuhu kathura saqatuhu baa leeyahay qofka hadalkiisa uu bato saqataadkiisa dhacdhaciisa iyo gabafkiisa waa badanaya waman qalla kalaamuhu qofka hadalkiisa uu yaraadana qalla saqaduhu gafafkiisa maar saqadaadkiisa waa ay yaraadaan weeyaan way yaraanayaan way yaraanayaan weeyaan marka wuxuu leeyahay musanifka ha ku farxin qofka dadkii ka horreeyay khaladka nin caalima ka dhacay ha ku farxin bal ina tasxiixsan laga raba maxaa yeelay nin walba caqli laho munsifa oo cadaalada ku dhaqmaya wuxuu jasminaya oo gooynaya inuu gooyana ay u dhowdahay qof imaama oo caaliman maba jiro ila gafafa ka dhici karo waliba kuma sii jiraan kuwooda kutubta badan alifo macnahaas u jeedaa weeye wamaa yushaghibu yacni ma ictiraado oo kama hor yimaado oo buuq iyo qaylo kama kiciyo bihaada warkani wayafraxu bihi kumana farxo gafkaas bihada gafka yarka oo wahamka ka dhacay bihada kaas aan u celinin wama yashghibu ma i'tiraado kama hor yimaado buuq iyo qaylo iyo fitino iyo sharna kama kiciyo bihada qoraalkan yani wahmigan wahmigan oo qofka khaladka ka dhacay wayafraxu bihi kumana farxo ya litanqiisi liajli tanqiisi nusqaamin oo qofka qadarkiisa la nusqaamiyo ninka caalimka ah cid ku farxda ama ku qosasho ama buuq ka kiciso ma jirto illa mutaalim mid caalim iska yeela mooyee caalim iska dhigayo oo ka mooyee cid kale oo arintan buunbuuniso lama arko kaasoo yuriidu doonayo an yutibba inuu daweeyo zukaman hirgab inuu daweeyo doonayo oo fa yuxdiu markaas yani keeno bihi arintaasi dawayntii uu dawaynay hargabkii judaaman judaan dadka ku rido yani laba cuduroo kale fog waa nina wuxuu leeyahay hargabbaan qofka ka dawaynaya hargabkan dawayntii uu dawaynayaba wuxuu dawadiisii wuxuu sababay ninkii inuu juudaan ku dhaco cudurkan judaankan waa taqaanaa waa midka uu jirka googoo gacanta iska dhacayso fartiiba qalaf dhahayso go'ayso dareenkii qofka ka dhamaanay waa go'i cudurkaasa dadka faraha googo'an iyo lugaha googo'an soo maarka waa juudaanka cudurka ku dhacayo anaga juudaan aan dhahnaa soomaalidu soo cudurka juudaan aan yidhahdaa judaam waay marka judaamkaas qof ku riday ayuu la mid noqonayaa marka shaqabka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ashaqabu waa alsharu waalfitnatu waaljalaba intaba waa la yidhaahdaa yani waa jalabada waa buuqa iyo qaylada sharow ka kicinaya fitnow ka dhalinaya wuxuu rabaa hebelaa khaldama masaladan ku ninka saa samaynayo gefka iyo wahamka qofka kale ka dhacay cirka la aadaahi waxa weeye horta waa mutacaalim mutacaalim maxaa la yidhaahdaa man yajcalu nafsahu caaliman walaysa bicaalimin qofka naftiisa caalim ka dhigaya laakiin aan caalimka ahayn ayaa la marka wuxuu la mid yahay qofka mutacaalimka ah oo waxba aan saxayaale laakiin hadana ceebta la imaan ceebeynayo qof hargaban ka dadan ka daweyn yiri cudur maarka judaama ku riday oo kala buu la mid yoole haabu yiri yunabahu wala baraarujinaya ala khata'in gafki oo wahamin ama khaladki wala baraarujinaya gefka iyo khaladkaasoo waqaca dhacay liimaamin imaam u dhacay imaamkaasoo humira yani lagu daboolay fii baxrin bad oo fii baxri cilmihi cilmigiisa baddiisa lagu daboolay dhinac walba cilmiga uu ka qariyey iyo fadlihi fadligiisa lagu daboolay hadduu khaldamo khaladkiisa waa la muujinaya yani dadku kan cilmigii sidii bad oo kale ka dhigay nin cilmiga kaga jiro yaa khalad yar ka dhacay fadligiisii iyo khayrkiisuna uu badan yahay dadkiisa waa la cadaynaya laga aamusi maayo xataa laa yakhtara bihi khayruhu si aysan dad kaleeto beriito khaladkan ugu fitnoobin laakiin see loo waxaynaya laakiinse laa yuhiiru kicin maayo qofka wax saxayaaye ma kiciyo arrahaja yacni boorkii calayhi kuma kiciyo bitanaqusi nusqaamin oo qadarkiisii minhu min ashaykhi min alcaalimi caalimkii cilmiga lagu daboolay inuu qadarkiisii nusqaamiyo darteed boor u kicin maayo yani rahajka alrahju waxaa la yidhahdaa algubaaru baa la yidhahdaa boorkaa loo yaqaan waxaa kaloo rahjiga la yidhaahdaa asaxaabu raqiiq yani kaanahu yani gubaarun oo kale weeye kaanahu gubaar daruurta yaani maaragtay oo khafiifka ah ayada lafteeda boor bay ogtahay markay meesha hawada marayso kaasna rahj waa la marka la yusiru rahaja boor makicinayo iyo buuq iyo qayle iyo cay iyo dagaal alayhi caalimkii korkiisa ku kicin maayo bitanqusi minhu qadarkiisa oo nusqaamiyo iyo wal xatti alayhi inuu asaga liido arinta ma sameeyo oo haduu sameeyo fayxtaru oo markaasi yani ku kadsoomo bihi ninkan boorkaas uu kacshay man huwa miluhu kuwa asaga lamidka ah oo kale ku kadsoomaan kanaad ka qaylinaya mid lamida ah qaylinaya ku kala qaylinaya duuqibooda kicinayaan yani si ay marka kuwa kale ugu kadsoomin waxaa la rabaa masaladii ayaro tasiixi qofkan fadligiisa ilaahay uu siiyey cilmiga uu siiyey qofka bani aadamka inuusan kaamil ahayn ayay tusaysaa ayurijaali muhadabu buu dhihi yaani qofka la tahiray oo wax walba nusqaan laga ilaaliyo waa kuma ma jiro qofku waa gafaya qalad waa ka dhacaya weey marka mas'aladaas hadii khalad aad aragto waxa waa aynu insaaf ku fiiri yaani ma aragtay waxay dhigi jireen qofka markaas oo kale waxaan sameeyay waa shay wadaadka khaladkeelka ka dhacay buu nacibiya فعين الرضا محيدي جري بيتك عن كل عيب كليلة ولكن عين سخطه تبدي المساوية يعني فعين الرضا إيش قفك مركا وحكر هذه عن كل عيب كليلة عيب كستب وكدا لنته وكين لا بنيسا وعيب او قفك مركا رالك توحي كدعو وحوي كل ما ولكن عين سخطه مركا إل عرال قفك كو ايغتو تبدي المساوية waxyaalaha masaawida xunxunka ah oo dhan bay banaanka soo dhigaysaa marka taas oo kale hala mid noqonin ayuu sheekhu ku leeyahay raxmatullahi calayhi dafcu shubahaat shubhooyinka oo la iska celiyo ayuu cunwaankan ka dhigay shubahaadka oo laiska celiyaahay ayuu musanifka noo cafiday yani bani aadamka waxaa ku soo arooraya shibax badan waxaa la qalbigaada inuu qawi yahay oo diinka uu qalbigaada ku dhismo shubha kasta kulligeed inaad daba orodo lama rabo qalbigaagu inuu shubahaadka iska tuuro baa rabaa celinta marka shubahaadka waxyaalaha kugu soo arooraya aad iska dafciso iyo cunwaankan u dhigay wey laa tajcal qalbaka qalbigaaga ha ka yeelin ka sifinja sifinja waa bahalkan anaga aan rahno isbuunjiga aan rahno isbuunyada soomaalida tiraahdo joodariga laga sameeyo bahalka isbuunyada oo joodariga laga sameeyo biyo haddaa ku shubto waa dhuuqaya soo maaha waa celina wax walbuu qaadanaya wax walba mid dhuuqo un ha noqonin shubhada mid qaato sida bahashaasoo kale isbuunjigaoo kale ha la يعني لا تجعل قلبك قلبك هذا هكيلي كسفنجتي ما كان اسبونجي اللي يراد اسبونيدا aan dhahno oo tatalaqa la kulanto يعني سفنجداس oo tatalaqa la kulmayso ma yiridu عليها waxa wixii ku soo arooro waa urursan way qaban qoyaan kasta iyo wasakh kasta way dhuuq taasoo kale qalbigaaga ka yeeri fitna kasta inaad dhuuqdi sax ma fajtanib ka fogow itharatu shubahi shubhooyin inaad kiciso oo adiga shubx abuurto horta iska ilaali wiraadaha inaad dadka ku soo aroorisana wiraadaha aroorinteeda shubhadii calaa nafsika naftaada ku soo aroorisana aw ayrika aw calaa ayrika adiga dad aan ahayn shubhooyin inaad geliso oo diinkoodii shukuuga iyo shubha uga abuurtana iska ilaali maxaa yeelay fashubahu khataafa wاlquluubu daciifa buu yidhi hada aad qiimo badan fashubahu shubhooyinku khataafatun mid dafid badan weeye qalbiga dafta qalbiga bani aadamka shubhadu waa la tagta markaas xaq ka jeedisa wal quluubtuna daciifatun mid taag daran weeye marka shubah ina isku soo arooriso iska ilaali yani ta iska ilaalisa weeye wa akharu man dadka kuwa ugu badan yulqiihaa shubhooyinka soo tuuro oo rido dadka ugu badan oo shubhada dadka ku abuuraahi xamaalatul xatabi qoryaha kuwa qaadista badan wey kuwa qoryo qaadida badan ayaa la yiraahdaa waa kuwa al mubtadi'atu yaani kuwa mubtadi'ada u ama al mubtadi'ata a'ni mubtadi'a mubtadi'ada weeyaan kuwa ahlu bid'ah ah kuwaas xamaalatu alhadab la yiraahdo xamaalatu alhadab wuxuu ka wadaa qorihi naarta dabka lagu shido laha dadka soo qaadayo way naar bay shidayaan markay fitanta ishibaha ay wadaan qofkay naar u horseeday dadka ahlu bid'a ayaa shubhooyinka dadka quluubtooda ku ridee warniyo iska ilaali talib ilmiga ahow war qof iyo talib ilmiga iska ilaali fatawaqqahum iska ilaali buu ka joogso iska ilaali Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yani hadal aad qiimo badan ayuu noo noo maaragtay eh, noo sheegayaa shubhooyinka iyo waxyaalaha iraadaadka ee qofka ku soo aroorayo ma aysan aqoon jirin dadkeennii hore saxaabadeenna ridwaanullaahi calayhi ma aynan aqoon jirin wuxuu leeyahay yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlay yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacala ilaa samaa'i dunya buu usoo degi jiray xiina yabqa ulu leyli wey markii uu layl haro ayuu rabbi samaa dunya u soo degaa ayuu nabigu yiri saxaabada ridwanullaahi alayhim ma ayna weydiinin wuxuu leeyahay ma ayna dhihin kayfa yanzilu ilaahay se u soo degaa ma aynan weydiin ma ayna dhihin yacni samaawaadka ma toddoba mise waa sagaal carshiga miyuu ilaahay ka soo khaali soo firaaqaynayaaba ma aynan dhihin bal way rumeeyeen markuu nabiga xadiidka u sheegay waa ay rumeeyey markiiba laakiin maanta waxaad arkaysa waxay ku leeyihiin daadka ahlu bidaca iyo xadiidu nusuul inay inkiraani rabaan waxay leeyihiin yacni haddaad nusuul ilaahay ku tilmaamto aad tidhaahdo ilaahay ba samaa dunya u soo dego waxaa ka dhalanaysa carshigiisi inuu soo banneeyey yacni maaragtay waxaa la rabaa in meeshan qofka uu dhigto laysa ka milihi shay wa huwa samiicu adoo kale iska dhigin ilaahay waa ka duwanya allah adigoo kale ha iskala mid dhigin waxay ku leeyihiin adduunkii waa u jeedaayo ulus leylka yani maaragtay waa kala duwan yahay hadda markay annaga ulusleyl noo tahay daday maalin u tahay marka ilaahay naazil iyo aalic miyaa ku marna mafuula marna marna soo degana marna waa tege ilaa dadkoo dhan isku saacad maaha ululeylka isku mid maaha adduunkao dhani qolaa hadda habeenan ku jirna qolaa maalin ku jirta qolaa waagu u baryahaya oo hadda subax galayso marka waxaasay leeyihiin waa waxyaalaha ahlu bidca ay dadka ku ifaarayaan shubhooyinka naftaada mid aqbashaa ka mid dhigin wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu dadka u sheegay sida sheekh ibnu noo soo guurinayo markii dadku ay dhintaan oo qoladii jannada ilaahay ugu talagala ay galaan qoladii naarta alla ugu talagalana ay galaan baa dhimashadii oo mowdka la dhihi jiray yaa suuratu kabshin wan oo kala lagu suuraynaya markaasaa hortooda lagu gowraci markii la gowracaa la leeyahay yaa ahla aljannati khuluudun laa mawta wayaa ahla annaari khuluudun laa mawta marka saxaabada markay arintaa nebiga u sheegay see shay macno ahoo dhimasho la yidhaahdaa see wan looga dhigi karaa see dhimasho loo gowrici karaa nebiga ma ayna weydiinin adiga inaa weydiisid lagaama raba adna ha raaraadinin shubaxaas iyo waxa la midka ah qalbigaada ka saafiya waxa weeye qalbiga waa daciif weeye marka dambe saa u wadid u wadid waad aragtay shaydaanka wuxuu ku leeyahay ku abuura adiga waxaa leeyahay allah cirka yaa abuuray allah dhulka yaa abuuray khalqiga yaa abuuray saa u wadu ku leeyahay allah laftiisa yaa abuuray ku leeyahay nabiga dhahay ilaahay laftiisa yaa acuudu billahi min shaytaan rajim dhahay markaas kale kacbe shaydaan ina cayrisaa lagaa rabo qalbigaada inaa ka goysanaado marka masaaxishan shubahdan inuu qofku uu qalbigiisa waxyaalaha ahlu bid'a ay ifaareeyaan oo dhan inuu ka fogaado baa la rabaa weey maxaa yeelay sidoo sheegay weeye wuxuu yiri fashubahu khataafatun wal qulub dha'ifa way tafiq badan tahay qalbigaaga bay dafaysaa diinkaadi bay dafaysaa shubooyinka diin la'aan ay ku dhigaysaa marka masaa'ishaan oo dhan inuu qofku ka fogaado baa la rabaa weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi